الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد waa kitaabkeennii adducaa min alkitaabi waالsunna waxaan maraynaa in sha allahu tacaala kitaabu ducaa duruusadii ugu dambeysay ama ducooyinkii ugu dambeeyey ee kitaabkan ducada boqol soddon iyo saddexaad ee sheekhu uu soo doortay min axaadiidi الnabiyi salى اllahu alayh wasalam uu ka soo doortay ee saxiixada ah ee habboon in lagu ducaysto waxa weeyaan qofku inuu yidhaahdo allahuma inii as'aluka alfirdowsa acla aljanna allaahumma allow inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa alfirdows jannada firdowse lagu magacaabo ayaan ku weydiisanayaa jannada magaceedi weeyaan aclaa aljanna jannada tan ugu sarraysa weeyaan ducada waxaa laga soo qaatay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam baa xadiid saxiixa wuxuu ku yidhi isagoo saxaabada la hadlaya haddaad ilaahay janno weydiisanaysaan firdowso weydiista xadiidka abu hurayra uu warinayo waana xadiid saxiixa weeyaan rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu ku yidhi saxaabada faإida sa'altum اllaha ilaahay haddaad wax weydiisanaysaan fas'aluuhu alle waxaad weydiisataan alfirdows jannada firdowse lagu magacaabo fainahu jannada awsat اljanna jannada ugu dhexdhexaysa weeyaan jannooyinka wa aclىa sidoo kalena waa midda ugu sarraysa aclى اljanna jannada tan ugu sarraysa weeyaan wa fowqahu jannada firdowsa dusheeda waxa ah carshu raxmaani alle subxaana wa tacaala carshigiisa alraxmaanu cala alcarshi istawaa ee qur-aanka lagu sheegay wa minhu xaggiisayna markaa oo jannada firdowsaba tufjaru laga soo jeexaa anhaaru ljanna jannada webiyada dhexmaraya min taxtiha alanhaaru ilaahay uu yidhi khaalidiina fiiha meelo badan webiyada halkay ka yimaadaan alfirdows bay ka yimaadaan marka waa janno dhaxaysa saraysana xadiidka waxaa soo saaray albukhaari fii kitaabi اljihaad buu ku soo saaray sidaa awadeed sheekhu wuxuu leeyahay ducadan waxaan ka qaadanaynaa qowlka rasuulka salى اllahu عalayhi waalihi wasalam oo uu yidhi ilaahay haddaad wax weydiisanaysaan jannadaa weydiista marka waxaa la odhanayaa allahuma inii as'aluka alfirdows acla aljanna jannada tan ugu sarraysa ayaan ku weydiisanayaa oo firdowsa ah jannadu markaa sida in badan rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu sheegay axaadiidiisa darajaad bay leedahay siduu tilmaamay rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi faina fi اljannati miatu daraja maa bayna kuli darajatayni kamaa bayna الsamaaءi wاlأrض jannadu boqol darajo weeyaan darajo kasta iyo tan kale inta u dhaxaysa waxay la eg tahay samada iyo dhulka intay isu jiraan wاlfirdows aclى اljanna waawsatuhaa waa jannada ugu sarraysa uguna dhexaysa weeyaan sida awadeed buu rasuulkeena sal اllahu alayhi waalihi wasalam jannadaa aada iyo aad buu ammaanay oo allah subxaanaه wa tacaala buu wuxuu yidhi haddaad weydiisanaysaan subxaanaه wa tacaala wax haddaad weydiisanaysaan shay-un allah subxaanaه wa tacaala waxaad weydiisataan alfirdows fainaha awsaط اljanna waaclى اljanna culimmadu waxay leey almuraad biاlawsaط huna alacdal wاlafضal tan ugu fiican baa laga wadaa iyadaa ugu sarraysa awsadka waxaa laga wadaa waa jannada ugu fiican ilan meelo badan oo qur-aanka waxaa ku soo aroortay wasadka marka la tilmaamayo in laga wado kan ugu fiican wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan ilaahay markuu leeyahay ummad waxaan idinka yeelnay dhexdhexaad ah oo markaa aanan raacayn ariiqii yahuudda kii nasaaradana aanan raacaynin ibnu xajar alcasqalaani shaykhu اlmuxadisiin wuxuu leeyahay ana macna alawsat alacdal wاlafضal sidaasuu ku fasiray marka jannada waa janno aada iyo aad u wanaagsan allahna subxaanahu wa tacaala jannooyinkiisay ka mid tahay rasuulkana sal allahu calayh wasalam fadligeeda wuu baraarujiyey haddaan ilaahay wax weydiisanayno jannadaa marka aan weydiisanno ayib ducadaasaa lagu ducaysanayaa marka waa duco fiican eh, oo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ka sugnaatay oo salafkii iyo saxaabadii ay ku ducaysan jireen waana duco runtii aada iyo aada u fadli badan oo allah subxaanaه wa tacaala ba waxaad weydiisanaysaa jannadiisii jannadana qofka alle subxaanaه wa tacaala hadduu weydiisto waxaan soo marnay jannadii inay odhanayso ilaahu qofkaa isoo geli qofkii jannada saddex jeer ilaahay weydiista allahuma inii asaluka aljanna haddaad tiraahdo allah subxaanaه wa tacaala jannadiisiibaa kuu doodaysa ilaahu naarta iga ilaali haddaad tidhaahdana naartii buu allah subxaana wa tacaala ka ilaalinaya ayib ducada kale ee boqol soddon iyo afaraad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allahuma jadid iliimaana fii qalbii allahuma allow jadid iliimaana iimaanka ku cusboonaysii fii qalbii qalbigayga ku cusboonaysii xadiidka ama ducada waxaa laga qaadanayaa xadiid uu wariyey cabdullaahi bni cumar radi allahu canhu oo rasuulkeena sal allahu alيh wasalam uu yidhi ina aliimaan cabdullaahi bni camr ibn caas baa warinaya rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu yidhi ina aliimaana layakhlaq fii jawfi axadikum qofkiin iimaanka alle subxaana wa tacaala uu siiyey wuu duqoobayaayo wuu baaliyoobayaayo wuu dhammaanayaa fii jawfi axadikum qofkiin laabtiisa ayuu iimaankii ku dhammaanayaa kamaa yakhluqu athawbu marada siday u dhammaato ee fasalu llaha ilaahay waxaad weydiisataan an yujadida aliimaana fii quluubikum allah subxaana wa tacaala inuu iimaanka qalbigiinna uu ku cusboonaysiiyo sidaan odhanaynaa marka allahuma jadid iliimaana fii qalbii baad odhanaysaa ilaahow iimaanka qalbigayga ku cusboonaysiiye xadiidkaana alxaakim baa soo saaray wasaxaxahu wawafaqahu dahabiyu braanina sidoo kale fi uu ku soo saaray isnaadkiisana waa xasan sidoo kale xadiidkan waxaa xasan ka dhigay eh, moxamed nasridiin اlalbaniy raximah اllah jamiica iimaankii marka waxaan arkaynaa inuu iimaanku duqoobayo maxaa lagu cusboonaysiinaya marka waxaa lagu cusboonaysiinaya طaacat اllahi jala wacala qofka طaacada rabbi inuu ku dadaalo salaada inuu ku dadaalo istikfaarta inuu ku dadaalo ducada oo cibaado ah ilan waxaan soo marnay rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam inuu yidhi adducaa huwa alcibaada inuu waxyaabahaasoo dhan uu ku dadaalo oo allah subxaanaه wa tacaala uu ka baryo markaa iimaankiisii inuu allah jala wacalaa uu cusboonaysiiyo qalbiga ku cusboonaysiiyo horey waxaan usoo marnay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam inuu in badan allah ka baryi jiray daacadiisa inuu qalbigiisa geliyo uu kusoo leexiyo allahuma yaa musarifa alquluub sarif quluubana calaa aacatik sidoo kale inuu odhan jiray allahuma yaa muqaliba alquluub habit qalbii calaa diinika inuu odhan jiray allahuma xabib ilayna aliimaana wazayinhu fii quluubina waan soo marnay qalbiga sidaasuu udhib badan yahay mar kasta waxaa la doonayaa ilaahay inaad ka barido qalbigaaga inuu ku ilaaliyo ducada boqol soddon iyo shanaad waa qofka inuu ku ducaysto xadiidka waxaa warinaya anas ibni malik baa warinaya radia allahu canhu xadiidkan rasuulkeena sala allahu alayhi wasalam wuxuu ohan jiray allahuma inii acuudu bika min salaatin laa tanfac ilaahow waxaan kaa magangelayaa min salaatin salaad oo laa tanfac aanan anfacaynin salaaddaa ducadii baa laga wadaa ama salaadii bay noqon kartaa maxaa yeeley salaadda aad tukanayso haddaynan ku anfacin waxa weeyaan macaasidii kaa celin mayso rasuulkeena sal allahu alayh wasalam taasuu ka wada allahna jalla wacalaa arrinkaa wuxuu ka yidhi salaada haddii qofka aynan markaa dhab ka ahayn ama munaafiqnimo ay ku jirto salaaddii wax ka celin mayso hadday salaadu fiican tahay laakiin macaasidoo dhan bay kaa celinaysaa qof salaad tukanaya oo been sheegaya salaadiisii baanan hagaagsanayn qof salaad tukanaya oo zinaysanaya salaadiisii ma fiicna qof salaad tukadana tukanayo waxadaya qof salaad tukanayo qof muslima dilayo dhiiggiisii daadinaya salaadiisii baanan marka waxba taraynin allah jala wacala waa kan yidhi ina salaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar salaadda waxay reebtaa fuxshiga zinada iyo wax kastoo xun iyo munkarka wax kastoo sharciga uu diiday oo allah subxaanaه wa tacaala raalli uusan ka ahayn taasuu rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam ilaahay ka magangeli jiray allahuma inii acuudu bika rabbii waxaan kaa magangelayaa min salaatin salaad laa tanfac aanan anfacaynin xadiidka anas baa walinaya radia allahu canhu abu dawuud baa soo saaray wabnu xibbaan wdiya almaqdasi fi lmukhtaara saxaxahu waxaa saxiix xadiidkan moxamed nasridiin alalbani baa saxiixiyey waana duco wanaagsanoo allah la doonaya in laga baryo inuu salaadeenna ka dhigo midna anfacaysa oo macaasida naga reebta oo fuxshiga naga reebta wax kastoo ilaahay uu diiday mid noo diiday salaada ilaahay inuu ka dhigo ducada boqol soddon iyo lixaad waa wa min zawjin tushayibunii qabla اlmashiib wa min waladin yakunu calaya rabba wa min maalin yakunu calaya cadaaba wa min khaliilin maakir caynuhu taraanii wa qalbuhu yarcaanii in ra'aa minii xasana dafanaha wain ra'aa minii sayi'a adaacahaa xadiidka abu hurayra warinaya waana xadiid صaxiixa weeyaan aلطabaraani baa wuxuu ka soo saaray fi اducaa sidoo kalena alimaam moxamed nasr اdiin اlalbani fii silsilaة alaxaadiiث aصaxiixa ayuu ku saxiixiyey allahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min jaari suu daris xun baan kaa magangelayaa ilan dariskaaga hadduu kugu xumaado dhibkiisoo dhan baa kusoo gaaraya akhlaaqdiisu hadday xun tahay akhlaaqdii dariska ee xumayd way kusoo gaaraysaa hadduu dhib badan yahay dhibkiisiibaa kusoo gaari allah subxaana wa tacaala markaa ka magan gal inuu kaa badbaadiyo jaara daris xun horey waxaan usoo marnay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu ilaaha ka magangeli jiray daarka magaalada la degan yahay daris xun inuu allah subxaana wa tacaala dariskaaga dhigo oo wuxuu yidhi dariska baadiyaha wuu kaa guuraya laakiin ka magaalada weligaa uu kula joogi ama qofkii waxaa laga yaaba guri inaad isla gadateen apartment isla degan tihiin aadan ka guuri karin guri lagu siiyey oo aadan ka bixi karin dariskiina kugu xun yahay ilaahay baa markaa guri marka la degayo ama guri la samaysanayo ilaahay waxaa la weydiistaa daris wanaagsan baa la weydiistaa allahuma inii acuudu bika min jaari suu baan kaa magangelayaa wa min zawjin iyo xaas baan kaa magangelayaa tushayibunii cinro iga soo bixisa qabla almashiibi cinroobidda intaanan gaadhin haween ama haweentana way ku ducaysan kartaa zawjka labada dhinac buu noqon karaa waxaa laga wadaa markaa inuu allah subxaanaه wa tacaala kaa ilaaliyo haween markaa ku dhibta camalkeeda uu ku dhibo carabkeedu dalab uu leeyahay oo hadal xun ku hadlaysa sidoo kalena haddaad ka maqan tahay aanan nafteedii aanan ilaalinaynin ilaahu kaa badbaadiyo wa acuudu bika rabbiy waxaan kaa magangeli min zawjin xaas baan kaa magangelayaa tushayibunii ciro iga soo bixisa qabla almashiibi intaanan ciroobidda gaadhin wa min waladin baan kaa magangelayaa iyo cunug yakuunu calaya aniga ii noqda rabban rabbi ii noqda taasaan kaa magangelayaa walad markaa aniga i xukuma oo caaq ah caasi ah baari aanan ii ahayn hadalkayga aanan maqlaynin rabbiyow kaasaan kaa magan magangelayaa inaad isiiso wa min waladin yakuunu calaya abanna riwaayad baa odhanaysa wiil marka aniga aabba ii noqda ama gabar ha ahaato zamankan cuquuqulwaalideyn aad bay u badantay caruurtii waalidiintii iyagaa amraya waalidkii caruurtii caruurta ayaa adag waalidkiibaa cabsanaya maxaan sameeya isagoo wax kasta samaynaya waalidkii uu cabsanaya qaarkood haddii zamankan waad maqasheenbo in waalidkooda ay dileen meelo badan soomaalida dhexdeeda dad badan in la helay ama qof hooyadii dilay ama aabbihii dilay way dhacdaa ilaaha ka magangal marka awlaadaada inuusan nooca kaaga dhigin wa min waladin yakuunu calaya rabbaa wa min maalin rabbiyo maal baan kaa magangeli yakuunu calaya dushayda ahaada cadaaban cadaab maal ii noqdo adduunyadiina laigu cadaabo oo hadda sidaan u daba ordaya maalkii aanan nasanaynin cudurro badan kugu rida walwal iyo wadna xanuun kugu rida maalkii sidaad u daba ordaysa u ilaalinaysay taa ilaahay inuu kaa ilaaliyo ama maal gacmahaaga ilaahay inuu soo geliyo xaaraam ah oo dadkii o dhan marka ay kugu nacaan maal markaa meel aad ka keentay aana la garanaynin ama dad baad soo khiyaantay ama dad baad waxaad ugu sheekaynaysaa business baan samaynaya lacagaha la isku soo daro marka la isku soo darana dantaada aad ku qabsato marka lagu weydiiyana aad tiraahdo waan khasaaray maalkaan ilahay laga magalo zamankan dad sidaa sameeya aad iyo aad bay u badan yihiin maalkaana waan kaa magangelayaa wa min khaliilin maakirin wa min khaliilin saaxib baan kaa magangelaya maakirin dhagarlow ah caynuhu taraanii ishiisu ay arkayso wa qalbuhu qalbigiisana yarcaanii uu ilaalinayo oo uu ila socdo khaliil maakir oo qof saaxibkaagu markaa wuxuu kuu muujinaya inuu ku jecel yahay haddana wuu ku khiyaanaya ama qof kula shaqeeya ama haweentii ha noqoto oo saaxiibka ahaa indhahagu iska ilaalin wuxuu ku tusayaa inuu ku jecel yahay laakiin waa maakir weeyaan dhagarlow weeyaan caynuhu taraanii ishiisa ay arkayso wa qalbuhu qalbigiisana yarcaanii u ilaalinayo oo qalbigiisiiba ila socda siduu ii dhibi lahaa wuxuu ka faa'iidaysanayaa wakhtiga aan maqnahay maalkaygiibuu dhib u geysan awlaadaydiibuu dhib u geysan haddana wuxuu ii tusaya inuu saaxiib yahay kaana ilah waan kaa magangelaya muxuu samaynayaa markaa saaxiibka ilahay ka magangeli xun in ra'aa xasana wanaag hadduu xaggayga ka arko riwaayad kale in ra'aa minii xasana in ra'aa xasana hadduu xaggayga wanaag ka arko dafanahaa wuu daboolayaayo ma sheegayo wanaag buu gu arkay inaan sameeyo wanaaggii ma sheegayo wuu qarinayaa iguma kaalmaynayo wanaaggii sidoo kale wain ra'aa minii sayi'a xumaata hadduu iga arkana wain ra'aa sayi'a sayi'a hadduu arkana adaacahaa wuu faafinayaa oo saaxiibkaa hadda ma fiicno waa saaxiib markaa kula jira oo haddana kaa jira weeyaan maakira dhagarlow ah ilaahay markaa saaxiibkaasoo kale in laga magangalo galo saaxiibka waxaa la doonayaa inuu wax kasta kula qaybsado wakhtiga farxadda inuu kula qaybsado wakhtiga murugta inuu kula qaybsado marka la dhargan yahay inaad waxooda qaybsanaysaan marka la gaajoodo oo dhibku u dhacana sidoo kalena saaxiiba tihiin saaxiibka marka barwaaqada keliya ee raaxada lagu jiro saaxiib kula ah kaas weeyaan kan ilaahay la doonaya in laga magangalo waana markaa min sifaati lmunaafiqiin weeyaan qofka xaalkiisa sidaas oo kale uu yahay waxa weeyaan waxaa laga helayaa sifa min sifaati lmunaafiqiin sida allah subxaana wa tacaala uu yidhi in tamsaskum xasanatun tasu'hum wanaag markaad heshaan arrinkaa way dhibaysaa wain tusibkum sayi'a dhib markuu idinku dhacana yafraxuu biha way ku farxayaan munaafiqiinta ha iska ilaaliyo marka ilaah laga maangalo xadiidka waxaan soo sheegnay waa xadiid saxiixa oo sanadkiisana jayid uu yahay waxaana warinaya saxaabiga jaliilka abi hurayra radia allahu canhu ducada boqol soddon iyo sideedaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allaahuma laa tukhzinii yowma alqiyaama allaahuma allow laa tukhzinii hay hoojinin yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha rabbiyow hay hoojinin ducadaa waxaa ku ducaystay nebiy llaahi baa ku ducaystay oo allah subxaanaه wa tacaala waa kan ka baryey walaa tukhzinii yowma yubcaثuun yowma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man ata allaha biqalbin saliim ducadan waxaa soo saaray alimaam axmed baa wariyey raximah اllah sanadkiisana waxay leeyihiin culimada taxqiiqisay waxay leeyihin sanadkiisana waa saxiix sidoo kale akhrajahu aطabaraaniyu baa soo saaray lafdigiisa laakiin طabarani oo fii mucjam اkabiir uu ku soo saaray wuu ka gadisan yahayo wuxuu wariyey allahuma laa tukhzinii ywma اlqiyaama walaa tukhzinii ywma اlba'si lafdi sidaasoo kale ayuu soo saaray facalaa kuli xaal ducadan waa duco fiican weeyaan qur'aankiina marka way ku sugan tahayo nebiyullaahi ibraahim waa kan ku ducaystay waxay leeyihiin ducadan asalkeedii wuxuu ahaa ana rajula min bani kinaana qaala sallaytu khalfa الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam caama alfatxi fasamictuhu yaquulu allahuma laa tukhzinii ywma alqiyaama rajulkaa markaa lama yaqaano waa majhuul weeyaan facalaa kulli xaal qur'aankan ka qaadanaynaa walaa tukhzinii yowma yubcaثuun walaa tukhzinii yowma alqiyaama khizyigana waxa weeyaan qofka inuu ku dhaco maalan naftiisii inay bahdalnimo ku dhacdo ama dulli uu ku dhaco khazaaya nadaama dulli iyo hawaan basigana waxa weeyaan waa shidada iyo dhibka weeyaan facalaa kulli xaal waa duca aad iyo aad u wanaagsan oo la doonayo qofka muslimka shidada markuu ku jiro khaasatan zabankan dhibkii baa batay dadkii waa yaro wareereen dadku waa cabsanayaan wakhtiganoo kale waa wakhtigii ilaahay loo noqon lahaa oo ducada la badin lahaa oo allah subxaanah wa tacaala dembi dhaaf la weydiisan lahaa arrimaha haddii la sameeyana dhibka alle subxaanah wa dadka wuu ka saarayaa biidni illaahi tacaala ducada boqol soddon iyo sideedaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allahuma inii as'aluka almucaafaata fi اddunya wاlaakhira allahumma allow inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa almucaafaatan ku weydiisanayaa mucaafaat inaad wax kasta iga caafiso oo aad markaa dembigayga dhaafto jirkaygii caafimaad ii siiso awlaaddii ahalkii waxoo dhan baa soo gelaya fi dunya adduunyada iyo waalaakhira aakhirana hawaan iyo khizi iyo cadaab inaad iga ilaalisaan rabbiyo kaa baryayaa ducada abu hurayra ayaa warinaya xadiidkan ibnu maajah baa soo saaray fii kitaabi adducaa wa saxaxahu alalbaani fii ibni maajah ayuu ku saxiixiyey iyo asilsila alaxaadiid asaxiixa ayib rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam waxay leeyihiin inuu yidhi abu hurayra odhanayo rasuulka ka warinaya rasuulku wuxuu yidhi maa min dacwa yadcuu biha alcabdu afdala min an yaquul allahuma inii as'aluka almucaafaata fi dunya walaaakhira duco ka fiican ma leh qofka muslimka inuu ku ducayso ducadan oo u yidhaahdo ilaahow waxaan ku weydiisanayaa cafwi iyo mucaafaat baan ku weydiisanaya addunya aakhira waxay la mid tahay ducadii qur'aanka aan ku soo marnaye rabbanaa aatinaa fi اdunya xasana wa fi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba الnaar riwaayaad kalaa tilmaamaya rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam inuu saxaabada haddaa qaarkood adeerkiisa cabaas inuu rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ku yidhi adeer ilaahay waxaad weydiisataa cafwi walcaafiya weydiiso waa wax alle subxaanaه wa tacaala la weydiistay adeerkiisa inuu ku yidhi rasuulka salى اllahu alayhi waalihi wasalam ayib maxaa yeelay qofka muslimka ah lama siiyo wax ka wanaagsan adduunyada dhexdeeda alyaqiin wاlmucaafaa yaqiin oo iimaankaagii markaa inuusan dhaqdhaqaaqin oo waxaan aad rumaysan tahay towxiidkan iyo rasuulkan sala allahu calayhi wasalam moxamed inaadan ka tegin ood ka noqon yaqiin in lagu siiyo diintan inay xaq tahay allahna subxaana wa tacaala almucaafaha inuu ku siiyo diintaadii inuu kua caafiyo oo shaki aadan qabin diintan inay xaq tahay adduunyadaadii ilaah inuu ku caafiyo jirkaagii inuu ku caafiyo arrimahaasoo dhan marka waxay ku tusayaan ducadan iyo fadliga ay leedahay iyo rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam inuu yidhi wax lagu ducaysto ducadana ugu fadli badan almucaafaa fi اdunyaa wاlaakhira ilaahay marka adduunyadiina inuu ku badbaadiyo oo salaamo uu ku siiyo uu ku dhowro alle subxaanaه wa tacaala sharta adduunyada uu ka ilaaliyo sharta muuqata iyo midda qarsoon aakhirana yowma alqiyaama uu ku badbaadiyo ducada boqol soddon iyo sagaalaad waa qofka inuu ku ducaysto allahuma inii acuudu bika min cilmi laa yanfac wa camali laa inuu ku ducaysto anas ibnu maalik baa ducadan warinaya allaahuma allow innii acuudu bika waxaan ka magangelayaa min cilmi laa yanfac cilmi aanan waxba tarayni baan kaa magangelaya in badan baan soo marnay cilmiga waxa fiican qofka inuu wax taro cilmiga haddii aadan ku dhaqmin lagu siiyey wuxuu noqonayaa cilmi laa yanfac ilaahay marka waxaa laga baryaa rabbi subxaanah wa tacaala cilmi ku anfaca ka magangalna sidoo kale cilmi waxba aanan ku taraynin wa camalin baan rabbi oo kaa magangelayaa laa yurfac kor aanan loo qaadayn oo la aqbalaynin weeyaan camalkaad samaysay wuxuu ku fiican yahay inuu allah subxaana wa tacaala kaa aqbalo camal marka aanan la aqbalaynin oo shuruudihii lagu aqbali lahaa dhan laga waaye camal baad samaysay ikhlaas umaadan samaynin camal baad samaysay sunnadii rasuulka sal allahu calayh wasalam ma waafaqsana maanto dhanna waxa weeyaan camal baad samaynaysa camalkiina lama aqbalin waa daal oo deeg weeyaan fajacalnaahu habaaan manhuuran baa laga dhigaya camalkaaga marka ilaahay ka baryi oo waxaad ka baridaa inuu camalkaaga noqdo mid laga aqbalo wa qalbin rabbiya waxaan kaa magangeli laa yakhshac aanan markaa khushuucaynin ilan camalka allah subxaana wa tacaala ayaa loo kor qaadaa soo maa allah jala wacala siduu qur'aanka ku yidhi ilayhi yascadu alkalimu اطayib wاlcamalu الصaalixu yarfacuhu camalka saalix hadduu yahay kor baa loo qaadaya hadduusan saalix ahayna waa la soo celinayaa wa qowlin rabbiya waxaan kaa magangeli qalbi waxaan kaa magangeli awalan laa yakhshac aanan khushuucaynin qalbi marka ikhlaas uusan ku jirin weeyaan qalbi aanan marka ilaahay ka cabsanaynin weeyaan oonan khushuucaynin qalbiga waxyaabaha khushuuca u keena waxaa ka mida taqwa allahi jalla wacala salaada oo la ilaaliyo wakhtigeedii ilaahay oo aada u caabudo sidii adigoo arkayo kale qur-aankan lagugu dul akhrinayo khushuuc buu u baahan yahay iyo fahan laakiin salaadaba markaad gasho haddaad maalkaagii kuisaabsan ku xisaabsanayso khushuuc miyuu ku imaanaya salaada markaad gashoba haddaad dagaal bilaabayso qofkii cuqdad aad u qabtay iyo kii kula soo dagaalamay iyo midkaad rabtay inaad ka argudatoo dhan salaada markaad allahu akbar tiraahdo haddaad dagaal la gasho ka waran qalbiga kuu soo galaan waxaa weeyaan khushuuc heli wa qalbin baan kaa magan laa wa camalin baan rabbiyo kaa magangelayaa wa qowlin baan kaa magangelidhe laa yusmacu laa yustajaabu aanan la ajiibaynin qowl marka waa duco weeyaan duco aanan la maqlaynin baan rabbiyo kaa magangelayaa wallaahu jala wacalaa qofki ilaahay ku mahadiyana ducada wuu ka aqbalaa samica allaahu liman xamidahu samica allah allah subxaanaه wa tacaala wuu ka aqbalaa oo wuu ka ajiibaa qofkii ku xamdiya haddii xamdiga la badiyo allah subxaanaه wa tacaala dikrigiisa la badiyo ducooyinkaana wuu ka aqbali qowlkaagina kor baa loo qaadi qalbigaagana khushuuc baa la gelinaya ducada waa duco aad iyo aad u wanaagsan oo la doonayo markaa in lagu ducaysto waana duco saxiixa weeyaan sidaan soo sheegnay ayib anas bnu malik sidoo kale rasuulka wuxuu ka warinayaa ducadan boqol iyo boqol iyo afartanaad allahuma inii acuudu bika min alhami wاlxasni wاlcajzi wاlkasli wاlbukli wاljubni wadalaci اdayn waqalabat الrijaal ducadaa bukhaari baa soo saaray anas ibni maalik radia allaahu canhu baa warinayo rasuulkeena sal allahu calayh wasalam in badan rasuulka u khidmeeyey oo khaadim uu ahaa rasuulka in badan baan ka maqlay buu yidhi in badan isagoo ku ducaysanaya ducadan oo odhanaya allaahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelay min alhami hami baan kaa magangelayaa waxaa la dhahaa hamiga waan soo sheegnay in badan waxa weeyaan murugta qofka xanuujinaysa oo qalbiga ka haysa amar ku soo dhaafay mar hore arrin kusoo dhaaftay ama waxaan idhaahnaa amar soo socda oo aad ka cabsanayso oo qalbiga kuugu jira weeyaan kaasa hamiga lagu magacaaba ilahay ad ka magangeli qalbigaaga ilaahay inuusan gelinin waxaad ka cabsato oo soo socda walxasani rabbiyow xasan baan kaa magangelayaa ibnuqayim sidoo kale wuxuu leeyahay xasankana waxaa lagu magacaabaa waa arin ku soo dhaaftay oo tiiraanyo leh tiiraanyo weeyaan hamiga waa murug xasankana waa tiiraanyo wax ku soo dhaafa arrin baa kugu dhacday murugo leh oo tiiraanyo leh mar horay kugu dhacday arrintaa waxaa la doonaya inaad iska hilmaanto haddii kale noloshaadii raaxo heli maysid ilaahay ka magangal marka inuu qalbigaaga ka ilaaliyo murug kusoo dhaaftay uur ku taallo walcajzi cajzigii waan soo marnay cajzi baan kaa magangelayaa rabbiyow walkasali iyo waxsi cajziga waxa weeyaan wax lagu amray oo aad markaa samayn karin inuu kugu dhaco shaygii lagu amray inaad samayn weyso kasalkana waxaa la dhahaa waxsi shay adigoo samayn kara weysaad qabtaa masjid baad soo gashay waxsi baa kugu dhacay laba rakac oo taxiyat intaad tukan lahayd baad iska seexanaysaa iska fariisan masjidkii taa waxaa lagu magacaabaa wahsi weeyaan adigoo habeenkii soo kacay toban saac soo kacay iyo bar ama ka hor sagaal saac soo kacay waad hurdo dharabtay maqhribkii baad seexatay intaad weysiisan lahayd inaad telefon ku boodo oo aad jating iyo wax gasho ama combyuutarka intaad gasho news iyo wax inaad akhriso waxaa weeyaan waa wahsi soo ma intaad salaatuleyl iyo qur'aan iyo ilaahay bari u istaagi lahayd taana ilahay aad ka magan gasho waalcajzi waalkasli baan kaa magangelaya waalbukli rabbiyow bakhaylnimaan kaa magangeli sidoo kale rabbiyow waxaan kaa magangelayaa wadalaci dayni dayn baan kaa magangelayaa inay markaa culays ugu noqoto dalaca waxay leeyihiin bifatxi اllaami yadlacu ay maala wاlmuraadu bihi hunaa hiqlu اdayni wa shidathu rabbiyo waxaan kaa magangelaya dalac dayn dayn culayskeedaan kaa magangelaya inay u cuslayso oo dhinac ii qalloociso dayntii intay i fuusho taasaan kaa magangelaya ayib sidaasuu rasuulkeena sal allahu alah wasalam ku ducaysan jiray waqalabat الrijaali iyo ragga inay iga qaalib noqdaan oo ay iga raayaan ama ha ahaado ragga aad iska soo horjeedaan oo dagaalamaysaan ama jidaal dad aad doodaysaan maalan xaqii baad adiga u doodeysaa ragkan alla baailkii bay u socdaan inay kaa qaalib noqdaan oo doodii iyo xujadii kaaga guulaystaan baan rabbigu kaa magangelayaa ducada albukhaari baa soo saaray kitaabu dacwaat buu ku soo saaray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam arimaha hamiga in badan buu ka hadlay hamiga horta waxaa la doonayaa waxa aad jeceshahay mustaqbalkee la doonaya inaad ka fikirto inuu noqdo aakhiro aakhiro haddaad aada uga fikirto waxa weeyaan allah subxaanaه wa tacaala hamigoo dhan wuu kaa tagsiinaya waxa ku murjiyoo dhan arki maysid rasuulkeena sal اllahu alay slm xadiid cabdullah bn mascuud uu warinayo xadiidka waa saxiix ibnu maajih baa soo saaray wuxuu yidhi man jacala اlhumuuma hama waaxida hama اlmacaad kafaahu اllahu hama dunyaahu qofkii hamigiisa ka dhiga hal hami murugtiisa ugu weyn aakhira ka fikira un wax kale aanan ka fikirin allah subxaana wa tacaala hamiga adduunyada iyo murugta haysoo dhan ilaahay wuu ka tirtirayaa waman tashacabat bihi اlhumuumu fii axwaali اdunyaa qofka laakiin adduunyada ka fikirkeeda iyo ay si fiican ula tagto oo bado badan ay ku rido iyo waadiyaal badan jidad badan la mara adduunyo jacaylkeeda inta ka bax meeshaan wax ka raadi businesskan wax ka raadi tan halkaan mar waxbaa lagu sheegay xaggaa waxbaa lagu sheegay magaalada waxbaa lagu sheegay wadanka waxbaa lagu sheegay qofkii wixiisii o dhan isuma urursan adduunyada hadday sidaa u noqoto waxa weeyaan lam yubaali illaahu fii ayi awdiyatihi halaka alle subxaana wa tacaala qofka danka ma leh wuxuu ka ilaalinaya hamigii wuu doonaya maleh ilaahayna danka male qofka meeshuu ku halaagsamabo maadaama adduunye uu daba ordayo adduunyaday ee la tagtay ka fikirkeedii iyo u shaqaynteedii iyo u dadaalidii adduunyadii baa la tagtay qofkaa marka dambe uu halaagsamaya soo maaha ilaah wuxuu yihi qofkaas meeshu ku halaagsamo danka malihi anas bni maalik sidoo kale xadii nooca u dhow iyo zayd bn haabit bay warinayaan rasuulkeena sal اlahu alيه wasalam wuxuu yihi man kaanat اlaakhira man kaanat اlaakhiraةu hamahu jacala اllahu hinaahu fii qalbihi qofka fikirkiisa ugu weyn uu yahay aakhiro allah subxaana wa tacaala qalbigiisa wuxuu geliyaa hodantinimo ilaahay hodan buu ka dhigaa aakhiro qofka aduu ka fikiro jannada jirta in yowma alqiyaama lais abaalmarinayo ukuluhaa daa'imu wadiluhaa inay daa'im tahay walaaakhiratu khayru waabqa adduunyada un ka fikira adduunyadan iska fududeeya allah subxaana wa tacaala qalbigiisa hodantinimou ka buuxinaya wa atathu dunya wahiya raaqima adduunyadiina iyadaa soo raadsanaysa iyadoo sanduran markaasuu iska ilaalinaya adduunye lasoo kaxeeyey baa hoggaankeeda loo dhiibaya ley qabso isagana wuu iska ilaalinaya maxaa yeeley qofka aakhiruu ka fikiray laakiin khasaaro waxaa ah qofka maanta dhan adduunye ka fikira waxbana aanan helin aakhiradiina waxba aanan haysan adduunyana waxba ku haysan aakhira haddii lagu dadaalo allah subxaana wa tacaala adduunyada wuu ku keeni waman kaanat اdunyaa hamahu qofka laakiin hamigiisa ugu weyn adduunye ay tahay jacala allahu faqrahu bayna caynayh allah subxaanaه wa tacaala faqri buu markaa yeelaa indhihiisa hortood wa faraqa calayhi shamlahu alle subxaanaه wa tacaala umuurtiisana wuu kala tuurtuuraa walam yaأtihi min addunya ila ma qudira lahu adduunyadana wixii loo qadaray unbuu helaya umuurtiisiina wax uu isu keenaya ma leh waxay noqon arrimihii o dhan waa kala tageen lacag buu xaggaa geliyey waa dhammaatay nin buu wax u dhiibay waa kala tegey meel kaloo wax gashtay khalaas nin baa ku tegayoo la dhuntay adduunye qofkii shaqo ka dhigta waxa weeyaan adduunyadii isagana allah subxana wuu ka kala tuuraya wixii loo qadaray unbuu heli waxaa la doonayaa markaa adduunyadii inaynan noqon hamigeenna ugu weyn ducada boqol afartan iyo koobaad waa qofka inuu ku ducaysto allahuma inii acuudu bika min cadaabi الnaar rabbiyo waxaan kaa magangelayaa cadaab annaar baan kaa magangeli wa acuudu bika min cadaabi alqabri rabbiyo waxaan kaa magangelayaa qabriga cadaabtiisa wa acuudu bika min alfitani fitnadan kaa magangelayaa fitankao dhan maa dahara minha waxa muuqda iyo maa baطn waxa qarsoon wa acuudu bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min fitnati dajaali kii dajaal ahaa beenlowgii beenta badnaa fitnadiisaan kaa magangelaya xadiidka ibnu cabaas waa xadiis saxiix oo markaa muslim baa soo saaray in badanna waan soo marnay ilaahay naar inuu ka magangeli jiray rasuulka cadaabulqabriga waan sheegnay inuu yahay shay jira oo qofka muslimka la doonay ilahay inuu ka magangalo adduunyada markaa fitankeedana in ilaahay laga magangalo maa dahara minha wamaa baan iyo fitnat addajaal ninkaa beenlowga ah ee aakhiru zamanka imanaya ee ilaahnimada sheeganaya meel kastuu tegaya ilaa maka iyo madiine mooye nacuudu biاllaahi min dalik waxyaabaha looga magangalana waan sheegnay oo darsiyadeenna hore baan ku sheegnay qofka inuu ku akhriyo aayadaha ugu horeeya ee suurat alkahf alxamdu lilah aladii anzla calى cabdihi اlkitaaba wlam yajcal lahu ciwaja qayima liyundira ba'san shadiida marka fitnadu way dhib badan tahay wاlfitnatu ashaddu min alqatli ilaahay waa kuu yidhi fitnada ilaha in laga maangalo wاlfitnaةu akbaru min اlqatli fitnadan adduunyada inaan lagu fidnaynin diintaada lagaa fidnaynin oo islaamkii lagaa kaxaynin qof kaa xoog badan inuusan ku fidnaynin ilaahay marka aan ka magan maa dahara minha wamaa baطan fitnadana noo muuqatoon arkayno indhaheenna aan ku arkayno iyo waxaa jira mid qarsoon oo aanan la garanaynin oo kugu dhici doonta ilaahay marka in laga magan ducada boqol afartan iyo labaad waxa weeyaan qofka inuu ku ducaysto allahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa shahaadatan baan ku weydiisanayaa shahaado fii sabiilika jidkaaga inaan ku dhinto waxaa laga qaadanayaa qowlka rasuulka sala allahu calayhi waaalihi wasalam uu yidhi man sa'ala allaha ashahaada qofka ilaahay shahaado weydiista bisidqin run u weydiista ballaqahu اllahu ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila shuhadaa shuhadada boosaskooduu gaarsiinaya wain maata calaa firaashihi joodarigiisaba ha ku dhinte marka waa duco la doonayo in lagu ducayso sahal ibnu xunayf baa rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ka warinaya waana xadiid saxiixa oo markaa muslim baa soo saaray kitaabu alimaara waa duco fiican oo qofka muslimka la doonayo inuu ku ducaysto alimaam annawowi wuxuu leeyahay yaxya ibn sharaf abu zakariya annawowi gafar allahu lahu waliwaalidayhi walimashaayikhihi waaxbaabihi wasaa'ir اlmuslimiin fiihi istixbaabu su'aali shahaada waistixbaabi niyat اlkhayri ducadan waxaa laga qaadanaya inay fiican tahay qofka shahaado ilaah inuu weydiiso ilan shahaadada waxyaabo badan baa lagu helaa sidaan soo marnay qofka xariiqa ah waa shahiid weeyaan qofka meel ka soo dhacay waa shahiid qofka badda ku dhinta waa shahiid gabadha umul raacda ee ilmaheeda darteeda u dhimata waa shahiida weeyaan rasuulkeena siduu tilmaamay saxaabadu weydiiyey walbatiin qofka caloosha u dhinta iyo kansarka u dhinta qofka maalan urugta ay ku dhacdo iyo tbda sidoo kale waa shahiid waxyaaba badan buu rasuulkeena sheegay ilaahay hala weydiisto markaa imaam nawowi sidaasuu leeyahay xadiidkan waxaa laga qaadanaya ducadan inay fiican tahay in allah subxaanaه wa tacaala la weydiisto khayrka la weydiisto niyo fiicanna markaa lagu dhinto ayib ducada boqol afartan iyo saddexaad waa qofka inuu ku ducaysto allahuma kfir lii allahuma اjcalnii ywma اlqiyaama fowqa kaiiri min khalqika min الnaas allahuma kfir lii denbii waadkhilnii ywma اlqiyaama mudkhala kariima abu muusa baa xadiidka warinaya waxaana soo saaray albukhaari baa soo saaray kitaabu lmaqaazi buu ku soo saaray baabu gaswati awtaas wa muslim kitaabu fadaa'il asaxaaba baabun min fadaa'ili abi muusa wa abi caamir alashcariyiin ducadan rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ugu duceeyey laba nin oo saxaaba ahoo marka mid waa cabdulaahi ibnu qays abuu muusa alashcari kan kalena abuu caamir weeyaan saxaabiga lagu magacaabo allaahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf inaad tidhaahdo allaahuma ajcalnii waxaad iga yeeshaa rabbiyow yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha fowqa kaiiri min khalqika min annaasi dad badanoo makhluuqaadkaada ka mida dushooda allow iga yeelo iga saramari allaahuma kfir lii dembi rabbiyow dembigayga ii dhaaf waadkhilnii yowma alqiyaama jannada waadkhilnii igeli yowma alqiyaama maalinta qiyaamahana mudkhalan kariiman madkhal wanaagsan iyo meel la gano wanaagsan rabbiyow igeli rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wakhrijnii mukhraja sidqin wajcal lii min ladunka eh, sulطaana nasiira rasuulkeena sal allahu alayh wasalam lama ohan ku ducayso abu muusa alashcari iyo abu caamir baa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ducadan uu ugu duceeyey waana duca markaa wanaagsan annagoo ka qaadanayna saxaabada rasuulkeena sal allahu alay wasalam uu u duceeyey adigana waxaa fiican inaad ku ducaysato allahna subxaana wa tacaala qofkii barya ducada wuu ka aqbalayaa hadday ducadii tahay mid waafaqsan sunnadii rasuulka ikhlaasna qofka haduu u ducaysto saddex midood unbay noqonaysaa in badan baan sheegnay ducada la ducayso in hadda laga aqbalo in lagu dibdhigo iyo in balaayo kugu soo socotay allah subxaana wa tacaala uu kaaga ilaaliyo ducada boqol afartan iyo afaraad waxa weeyaan ducada rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu baray wiilkiisa alxasan bn cali sibdi nabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam wiilkii awowgu u ahaa faatima binti rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalam baa dhashay wuxuu leeyahay alxasan bn cali radia allahu canhuma callamanii rasuulu اllahi sal allahu alayhi wasalam kalimaati aquuluhuna fii qunuut witri rasuulka sal allahu alيh waslm wuxuu i baray duca an ku ducaysto qunuudka markaan ducaysanayo witirka allahuma hdinii rabbiyow ihanuuni fii man hadayta kuwaad hanuunisay dhexdooda rabbiyow igu daro igu hanuuni wacaafinii rabbiyow icaafi fii man kuwa aad caafayta caafimaad siisayo balaayaad iyo shiddo iyo dhiboo dhan aad ka caafisay watawallanii rabbiyow markaa ihogaami oo watawallanii ihanuuni fii man kuwa dhexdooda oo tawallayta adiga weli aad u noqotay oo u gargaartay rabbiyow kuwa igu dar wabaarik lii rabbiyow ii barakee fii maa acطayta waxaad i siisay rabbiyow ii barakee waxa alle subxaanaه wa tacaala uu ku siiyey haddii lagu barakeeyo khayr oo dhan baad heshay laakiin adigoo wax lagu siiyey haddii aan lagu barakaynin shar oo dhan baa gacmahaaga ku jira ee allah subxaanaه wa tacaala weydiiso waxa uu ku siiyey oo maal ah awlaad ah jaah ah sharaf ah inuu kuu barakeeyo wabaarik lii fii ma acayt waqinii rabbiyow iga ilaali shara maa sharkii aad qadayta xukmisay innahu arrinku wuxuu yahay laa yadillu ma dulloobo man waalayta qofkaad adiga xiriiriso oo aad u gargaarto ma dulloobayo tabaarakta rabbanaa rabbiganna waad sara martay iyo waad barakowday wa tacaalayta rabbiyow markaa sarayta waad saraysay oo tacaalayta dadkaad ka dulmartay xukunkaagaa sarreeya qadahaagaa sarreeya daatadaa sarraysa rabbiyow sidaasaad ku ducaysanaysaa tabaarakta rabbanaa wa tacaalayta tabaarakta rabbanaa rabbiganow khayrkaagaa batay watacaalayta waanaad sare ahaatay sidaa ayuu rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam wiilkiisa baray alxasan ibni cali oo gabadhiisa ay dhashay waa sayida shabaabi ahli ljanna dhallinyarada yaryar ee shabaabka ee jannada dhex jooga xasan iyo xusein baa ka mida ah rasuulkeena sal allahu aleh wasalam siduu sheegay aad buuna u jeclaa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam ile faaima baa dhashay radi allahu iyo caliy ibni abi aalib facalaa kulli xaal ducada qofku wuxuu ku ducaysanayaa wakhtiga witirkuu ku ducaysanayaa witirka waxa weeyaan salaatuleylka marka la tukado salaadaha ugu dambeeya la tukado tan ugu dambaysa witirka keligaah ama kisigaah taabaa lagu ducaysanaya ducada boqol afartan iyo shanaad qofka waa inuu ku ducaysto rabi kfir lii rabbiyow ii dhaaf khaiiatii dembigayga rabbiyow ii dhaaf iyo gefkayga yowma addiini maalinta lays abaalmarinayo ducada waxaa soo saaray muslim kitaabu اliimaan baab addaliil calى ana man taaba calى اlkufri laa yanfacuhu camalu qofkii markaa towbad keena isagoo gaalnimo ku sugan camalkaa inuusan anfacaynin rabi kfir lii rabbiyow ii dhaaf khaiiatii yowma ddiin in lagu ducaysto ducadaa waxa weeyaan rasuulkeena sal allahu calah wasalam sabab bay lahayd ummuna caaisha radi allahu canha baa maalin maalmaha ka mid a rasuulka u timid waxay weydiisay nin waxaa jiray cabdulaahi ibnu judcaan lagu magacaabo oo wakhtigii jaahiligu joogi jiray remakuu ahaa ninkaa dadkao dhan buu u gargaari jiray martida markay u timaado wuu martigelin jiray markay safrayaan sahay buu siin jiray dadka dhibaataysan buu u gargaari jiray agoommada araamisha gabdhaha garoobbadaah dadka la dulmiyey wuu u gargaari jiray nin waxaysuu ahaaye wuu ka bixin jiray nin aad iyo aad deeqsu ah buu ahaa caaisha markaa way xusuustay rasuulkay weydiisay rasuulkai allow ibnu judcaan arinkiisii uu samayn jiray wax ma taray bay tii rasuulka allow maxaa yeelay kaana fi ljaahiliya yasil arraxim qaraabaduu xiriirin jiray wayucimu lmiskiin miskiinkana wuu quudin jiray qaraabadana aad buu u xidhiirin jiray wax ma taray rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi yaa caaisha waay ti wuxuu yihi rasuulke laa waxba qofka ma tarin wuxuu samayn jiray cabdullah bn judcaan qaraabadii uu xidhiirin jiray iyo masaakiintii uu gargaari jiray iyo martigelintii uu samayn jiray rabi kfir lii khaii'atii yowma اddiin hal maalin muusan ku ducaysanin ilaahu dembiyadeyda dhaaf yowma alqiyaama towxiid lagama helin sidaasuu yihi rasuulkeena sal allahu alayh waalih wasalam waa in lagu ducaystaa markaa rabi kfir lii khaii'atii yowma اddiin meeshaasaa laga soo qaatay oo laga ikhtibaasay ducada boqol afartan iyo lixaad waa qofka inuu ku ducaysto astaqfir اllah alcaiim aladi laa ilaaha ilaa hu alxayu اlqayuum waatuubu ilayh astaqfir اllah ilaahay baan dambi dhaaf weydiisanayaa allah alcaiim allihii weynaa alladii laa ilaaha alladii ilaahaasoo laa ilaaha ilaah uusan jirin ilaa hu isaga mooye alxayu allaha markaa nool oo aanan geeriyoonaynin min asmaaءi اllaahi اlxusnaa weeyaan magacyadiisay ka mid tahay alxay alqayuum allaha markaa wax maamula oo maamulka u taagan laa taأkhuduhu sinatun walaa nowm wa atuubu allahaasaan atuubu ilayhi aan u noqonaya dembiyadaydii o dhan baan uga noqonayaa wax xun oo aan sameeyey oo dhan baan ilaahay uga noqonaya mar dambe uma noqonayo waan ka shallaynayaa waa saa inaad tidhaahdo weeyaan ducadaa marka cabdullaahi bn mascuud baa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam ka warinaya ducadan waxaa soo saaray xadiidkan atirmidi wa abu daawuud baa soo saaray wabnu abi shayba waصaxaxahu alalbaniy fii صaxiixi tirmidi waa xadiid markaa صaxiixa waa duco fiican qofka inuu ku ducaysto oo u yidhaahdo astaqfir اllah alcaiim aladi laa ilaaha ilaa hu alxayu اlqayuum waatuubu ilayh waa duco aada u wanaagsan qofka ha ku dadaalo inuu in badan akhriyo allah subxaana wa tacaala uu ka baryo ducada boqol afartan iyo sideedaad waa qofka inuu ku ducaysto allahuma kfir lii dembii ilaahu dembigayga dhaaf boqol afartan iyo toddoba soo maaha ah, boqol afartan iyo toddoba allahuma kfir lii dembii ilaahu dembigayga dhaaf waadhib ilaahu tagsii kayda qalbii qalbigayga caradiisana ilaahu iga bixi allah subxaana wa tacaala dad buu qur-aanku ku ammaanay wاlkaadimiina اlgayda wاlcafiina can الnaas wاllahu yuxib اlmuxsiniin ilaahow marka qalbiga carada iga jirta iga saar waacidnii rabbiyow iga ilaali min mudilaati اlfitan itooyin fitnooyinka dadka lumiyana rabbiyow iga ilaali waa duco aad iyo aad marka u wanaagsan ducada waa ma'khuudun waxaa laga soo qaatay min ducaaءi الnabiyi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ducadii uu rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam caaisha ugu duceeyey waxay leeyihiin rasuulkeena sal اllahu alيه wasalam baa caaisha ugu duceeyey ducada allahuma اkfir laha denbaha wadhab kayda qalbiha waacidha min mudilaati اlfitan sidaasuu ugu duceeyey culimmada qaarkood xadiidkan way daciifiyeen ducadan ragga daciifiye waxaa ka mida abu isxaaq alxuwayni sheekha lagu magacaabay misriga ah ducadan iyo xadiidkan sanadkiisa waxay yidhaahdeen waa daciif culammada qaarkoodna shaahid bay u raadiyeen rasuulkeena sal allahu alayh wasalam caaishana wuu u duceeyey leeyihiin sidaan sidoo kalena ummunaa ummu salama radia allahu canha iyadana mar ay ka bariday rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam inuu baro duca ku ducaysato wuxuu ku yidhi quulii waxaad tidhaahdaa allaahuma rabba muxamed annabiy اغfir lii denbii waadhib kaydii waajirnii min mudilaati اlfitan maa axyaytanii sidaasuu ku yidhi caaisha waxaad ku ducaysataa umu salama rabbiyow rabbigii muxamedow dembigayga dhaaf qalbigaygana carada ka saar mudilaati اlfitanna rabbiyow iga ilaali sanadka horena wuxuu lahaa rasuulkeena sal اllahu alيه waslm caaisha lagu duceeyey tanna umu salama ayuu baray facalaa kulli xaal waa duca iska fiican weeyaan culammada qaarkoodna marka way daciifiyeen qaarkoodna sanadka waxay yidhaahdeen waxaa loo helayaa shaahid kaba oo darajadiisa markaa kor u qaadayo xasan gaarsiinaya facalaa kulli xaal waa duco aad iyo aad u wanaagsan ducada boqol afartan iyo sideedaad waxa weeyaan allaahumma axyinii calaa sunnati nabiyika watawafanii calaa millatihi waacidnii min mudillaati اlfitan dacooyinkan oo dhan fitnada in laga magan bay sheegayaan ducadan markaa ibnu cumar radi allaahu canhu baa ku ducaysan jiray kaana yadcuu cinda safa safa markuu fuulo oo cumraysanayo ama xajinayo markuu fuulo ducadan ayuu ibnu cumar ku ducaysan jiray allaahuma axyinii rabbayu igu noolee calىa sunati nabiyika nebigaaga sunadiisii jidkiisii rabbiyow igu noole watawafanii rabbiyow igu dil calىa milatihi diintii nebi moxamedna igu dil waacidnii rabbiyow iga ilaali min mudilaati اlfitan fitnooyinka wax lumiyana rabbiyow iga ilaali ducadaa allah subxaanaه wa tacaala ibnu cumar uu ka aqbalay waayo cabdulahi bni cumar radi canhu fidnooyinkii dhacay ee saxaabada dhexdooda ka dhacay hadda muusan ka qayb qaadan beri buu ku noqday wixii dagaallo dhacay wixii khilaaf dhacay ibnu cumar bannaankuu ka istaagay isnaaduhu jayid xadiidkan sanadkiisa wuu fiican yahay akhrajahu albayhaqi baa soo saaray oo waxay leeyihiin markaa waa sanadkiisa waa jayid sidoo kale akhrajahu ibnu jariir baa soo saaray fii tafsiirihi ibnu jariir aabari tafsiirkiisa fii tawiili اqur'aan tawiil اqur'aan lagu magacaabo buu xadiidkan ku soo saarayo sanadkiisa wanaagsan yahay buu yidhi fa kulli xaal qofka muslimka wakhtiga fitanka dacooyinkan aan soo marnay ha badiyo in allah subxaanahu wa tacaala uu kugu nooleeyo sunnadii nebi moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam uuna kugu dilo sunnadii iyo diintii nebi moxamed sal allahu calayhi wasalam fidnooyinkana uu kaa ilaaliyo khayr oo dhan waxaad helaysaa sunnadii nebi moxamed markaad ku noolaato kuna dhibmato sidoo kale qofka ducooyinka kale ee tusaya in sunnadii nebi moxamed lagu noolaado waxaa ka mid a ah qofka inuu ku noolaado qofka inuu ku ducaysto allaahuma inii acuudu bika min alfitani maa dahara minha wamaa baan ilaahow waa tii aan soo marnay oo kale maa dahara minha wamaa baطan allaahuma ya waliya اlislaami waahli habitna cala alislaami xataa alqaaka bihi qofka inuu ku ducaysto waa ducooyinka wanaagsan ee wakhtiga fitanka lagu ducaysto ayib ducada ugu dambaysa ee sheekhu uu kusoo gebagabeeyey kitaabkiisa waxa weeyaan in nebiga lagu saliyo waxay ka mid tahay ducooyinkay ka mid tahay saliga nebiga sala allahu alayhi waaalihi wasalam sheekhana wuxuu soo maray aadaabu ducaa buu soo maray iyo ducada waxaan sheegnay asbaabta lagu aqbalo waxaa ka mid a in qofka ilaahay uu ku mahadiyo sheekhu wuu soo sameeyey marka ugu horeysa nabiga uu ku saliyo sal allahu alayhi waalih wasalam sheekhu wuu soo sameeyey ducooyinkii sugnaaday uu ku ducaysto sheekhu waa soo sameeyey oo ducooyinkii o dhan buu noo soo guuriyey kadibna ducadiisa inuu kusoo khatimo saliga nabiga sal allahu alayhi waaalihi wasalam saligii nabigana waa kanaa allahuma sali calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama salayta calaa aali ibraahim kama salayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid wbaarik allahuma calaa muxamed wbaarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim fi lcaalamiina inaka xamiidu majiid xadiidkaa waad garanaysaan waa xadiid saxiixa weeyaan salliga nebiga waxaa soo saaray bukhaari rasuulka alla weydiiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yihi rasuulka allow waan garanaynaa sida aan kuugu salaano waan garanaynaa sideen kuugu salinaa rasuulka allow wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaan quuluu allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim ducadan ayuu baray rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam salligiisa culummadu way ka hadleen waxaa jira noocyo badan oo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam loogu salinayo oo la doonayo qofka muslimka inuu xifdiyo culummadu waxay soo guuriyaan qaarkood ilaa toddoba nooc baa jirta oo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam loogu salinayo waan sheegi doonaa intaba waan akrinaynaa salaada micnaheedana in allahu tacaala waan sheegi doonaa midda ugu horeysa qofka waa inuu nabiga ugu saliyo allahuma salli calaa muxamed wa calaa ahli beytihi wa calaa aswaajihi wa duriyatihi waa tan in badan darsiga markaan akhrinayna aan ku furfurannay wa calaa aswaajihi wa duriyatihi kama salayta calى aali ibraahim inaka xamiidu majiid wbaarik wbaarik calى muxamed wacalى aali beytihi wacalى aswaajihi waduriyatihi kama baarakta calى aali ibraahim inaka xamiidu majiid taa waa nooca koowaad ee qofka muslimka la doonaya nebiga inuu ugu saliyo nebiga salligiisa fawaa'id badan baa laga helaa ibn اlqayim aljawsiya raximah اllahu jala wacala wuxuu leeyahy kitaab lagu magacaabo jalaa اlafhaam fii fadli الsalaati wاsalaami calى khayr اlanaam wuxuu sheegay afartan faa'iido oo laga helayo nebiga salligiisa sal اllahu alayhi waaalih wasalam salliga labaad waxa weeyaan allahuma salli calى muxamed wacalى aali muxamed kama salayta calى ibraahim wacalى aali ibraahim inaka xamiidu majiid allahuma baarik calى muxamed wacalى aali muxamed kama baarakta calى ibraahim wacalى aali ibraahim inaka xamiidu majiid nooca saddexaad waxa weeyaan allahuma salli calى muxamed wacalى aali muxamed kama salayta calى ibraahim waaali ibraahim inaka xamiidu majiid wbaarik calى muxamed wacalى aali muxamed kama baarakta calى ibraahim waaali ibraahim inaka xamiidu majiid nooca afaraad ee nebiga loogu salinayo xilligaa doontaba ama habeen jimca ha ahaato ama maalin jimca ama wakhti kaloo doonaysa nebiga inaad ku salliso noocan afaraad ugu salli allahuma salli calى muxamed الnabiyi اlأmiy wعalى aali muxamed kama salayta calى aali ibraahim wbaarik calى muxamed الnabiyi اlأmiy wعalى aali muxamed kama baarakta calى aali ibraahim fi اlcaalamiina inaka xamiidu majiid nooca shanaad ee saliga nebiga sal allahu alayh wasalam loogu salinayo waxa weeyaan allahuma salli calaa muxamed cabdika warasuulika kama salayta calaa aali ibraahim wbaarik calaa muxamed cabdika warasuulika wacalaa aali muxamed kama baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim taana waa nooca shanaad ee rasuulka loogu salinayo allahuma salli calaa muxamed wclى aswaajihi waduriyatihi kama salayta calى aali ibraahim wbaarik calى muxamed wcalى aswaajihi waduriyati kama baarakta calى aali ibraahim inaka xamiidu majiid nooca toddobaad ee nebiga loogu salinayo ee ugu dambeeya ee aan soo doorannay waxa weeyaan allahuma صل عlى mحamed وعlى آli mحamed وbaarik عlى mحamed وعlى آli mحamed kama صlayta وbaarakta عlى إbrahim وآli إbrahim inaka xamiidu majiid toddoba nooc baan haysanaa soo maa allahna subxaana wa tacaala wuxuu amray rasuulka sal allahu calayhi wasalam in lagu saliyo allah jala wacala fii kitaabihi اlkariim wuxuu ku yidhi in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اnnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima allah subxaana wa tacaala iyo malaa'igtiisa rasuulkaay ku salinayaan kuwa iimaanka laga helayo rasuulka idinkana ku saliya salaada micnaheeda markaad leed allahuma salli calaa muxamed salaada waxa weeyaan adducaa weeyaan wabaarik markaad leedahayna atamjiid weeyaan ammaan rasuulka sal allahu calayhi wasalam aada ammaanayso ilaahow barakee baad leedahay ilaahow nebi moxamed darajadiisa kor u qaad salaada macnaheeda shayga ugu fiican ee lagu fasiro waxa weeyaan qowlka alimaam albukhaari raximahu llahu uu saxiixiisa ku soo guuriyey wuxuu ka soo guuriyey taabiciga kabiirka ee abulcaaliya lagu magacaabo raximah اllahu tacaala abulcaaliya wuxuu yidhi salaada salaat اllahi calىa rasuulihi markaad leedahay allahuma salli calى muxamed salaat اllah in allah wmalaa'ikatu yusaluuna calى الnabiy allah siduu nebigiisa ugu saliyaa waxa weeyaan salaat اllahi calىa rasuulihi salaada allah uu nebigiisa ku salinayo hanaa'uhu calayhi waa ammaanta uu ammaanayo allah jala wacalaa cinda almala'i alaclaa malaa'igta agteedu ku ammaanaya nebi moxamed sal allahu alيh wasalam in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اlnabiy taasaa laga wadaa annagana markaan leenahay allahuma salli calaa muxamed waxa weeyaan waa darajaad ilaahay aan u weydiinayno inuu allah subxaanaه wa tacaala nebi moxamed darajaadkiisa kor u qaado sidaasaa la doonayaa rasuulka sal allahu calayhi wasalam wakhtiyada la doonaya in lagu saliyo way badan yihiin wakhtiga aadaanka marka la dambeeyo wa ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu اllah ashhadu an laa ilaaha ila اllah soo uguma dambeeyo aadaanka xaya calى الصalaaة xaya calى اlfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah marka la dhaho waxaa la doonayaa inaad nebiga ku saliso sal اllahu alيه wasalam وأna أشhهadu an laa ilaaha ilا الlah allahuma صali عalى mحamed وعalى ali mحamed saliga ibraahimiga habeenka jumcada haddaad doonaysa nabiga inaad ku saliso ilaa rasuulkeena sal allahu alay wuxuu yidhi qofkii hal salaad ugu saliya allahna toban jeer buu ku saliyaa wakhtiyada labiyo habeenka iyo maalintaa ka mid a afartan faa'iidaa laga helayaa alle subxaanahu wa tacaala wuu kuu barakaynayaa dembi dhaaf baad ka helaysaa rasuulka martabadiisa sal allahu alayhi baa yowma alqiyaama agtiisaad fariisanaysaa rasuulkeena sal la alay siduu sheegay xadii saxiix wuxuu ku yidhi ina wla اnnaasi bi ywma اlqiyaama akaruhum calayhi salaatan dadka ywma alqiyaama ii soo dhowaanaya waa dadka iigu salaada badan weeyaan aad iyo aad iigu saliya marna haddaad doonayso inaad rasuulka ku saliso waxaad isticmaashaa saliga ibraahimiga waa kan salaada lagu tukado weeyaan waa kan rasuulkeena sal اlahu alيه waslm saxaabada uu baray darsigeenniina iyo kitaabkeennii adducaa min alkitaabi wasunna intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa waxaan saxnay kitaabka dhexdiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa ajir inuu naga siiyo cidda akhrisay kuwa dhegaystay iyo kuwa maqli doonaba allah subxaana wa inuu markaa xaqana waafajiyo dembigeenna uu dhaafo waxaan khaladnayna ilaahay uu noo dhaafo ilan kas ulamaanan qastin waxaa laga yaabaa cilmi yaraan in inoo geystay iyo faham laakiin waa dadaalnay oo isku daynay culimmadu waxay yidhaahdeen waa soo guurinay waxaan khaladnay waxaan asiibnaynay allah subxaana wa tacaala hanaga abaalmaryo ilaahayna ha ka dhigo kiina anfaca awlaadeenna anfaca muslimiinta anfaca wsal allah wslm calى nabiyina mxamedi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin